alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wabacd qaala imaamu malik raximah اllah alqadaءu fi man yartada can اlislaam walciyaadu billah ma huwa xukmu man irtada can اlislaami bacda islaamihi qaala maliku can zayd bni aslam ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal man gayara diinahu fadribuu cunuqah man gayara diinahu fadribuu cunuqah hada alxadiid rawaahu alimaamu malik fi almuwaطa mursalan wa huwa mursalun fi jamiici riwaayaati almuwaطa walaa yasixu fiihi can maliki gayru hada alxadiidi almursal can zayd bni aslam lakin alxadiidu macruufun kama yaquuluhu abu cumar raximah اllahu haabitun musnadun صaxiixun min xadiidi ibni cabaas ama min xadiidi zayd bn aslam fahuwa mursalun fi jamiici riwaayaati lmuwaطa uma awrada xadiida bni cabaas ashaahid lxadiidi zayd bni aslam faqaal can cikrimata ana caliya axraqa naasa irtaduu can lislaam caliy bn abi aalib radi allahu canhu fii khilaafatihi irtada naasun can lislaam fa axraqahum daraba acnaaqahum wa axraqahum bacda dalik fabalaga dalika bna cabaas faqaal lam akun liuxriqahum binnaar maa kuntu anaa low kuntu makaana caliyin radia allahu canhu maa kuntu axraqtuhum binnaar lianna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal laa tucadibuu bicadaabi illah alixraaqu binnaar yaktasu bihi allahu subxaanahu wa tacaala walaysa lilbashar an yucadibuu bicadaabi illahi wayaxriquu almakhluuqaat binnaar laa tucadibuu bicadaabi illahi wakuntu qaatilahum kuntu aktafii bidarbi acnaaqi liqowli rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa huwa mowdicu shaahid man badala diinahu faqtuluuhu hada alxadiid huwa ashaahid lxadiidu zayd bin aslam fabalaga dalika caliyan radia allahu balaga hada alamru caliya bn abi aalib wa balagahu ictiraadu bnu cabaas radia allahu canhuma cla ma facalahu bihaulaai murtadiin faqaal wayxa bni cabaasin ma asqadahu cala alhanaati kaanahu yunkiru caliyu radia allahu canhu hada اlictiraada fi mili hada almawqif faqaal wayxa bni cabaas ma asqطahu cala alhanaati fakaأnahu kana yuriidu an yakuna hada alamru in kana nasixatan an yakuna sira baynahu wa baynahu walaa yudiicahu bayna annaasi haakada faqaal wayxa bni cabaasin ma asqطahu cala alhanaati uma qaala abu cumar raximah اllah laa aclamu bayna aلصaxaabati khilaafan fi istitaabati اlmurtad wa hada alxadiid laysa fiihi istitaaba walakin yaqul hada ijmac min aلصaxaabati radia allahu canhum wala aclamu khilaafan baynahum fii istitaabati اlmurtadi fadala dalika calaa ana macna alxadiidi wallahu aclam man badala diinahu wa aqaama calaa tabdiilihi bacda istitaabati wa aqaama calaa tabdiilihi bacda istitaabatihi faqtuluu uma qaal walxadiidu cindii aydan fiihi idmaar wadalika lima sanacahu asaxaabatu radia allahu canhum min alistitaabati liannahum lam yakunuu yajhaluuna maca alxadiid fakaana macna alxadiidi wallahu aclam man badala diinahu faqtuluuhu in lam yatub in lam yatub faidaa taaba intaha lamr qaala yaxyaa wasamictu maalikan yaquul malikun radi allahu canhu yucalliqu cala hada alxadiidi wayadkuru fahmahu lihada alxadiid faqaal wamacnaa qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalam fima naraa bacduhum yaquul fima nuraa wa fima naraa idaa buniya min ra'aa athulaathiya wa fima nuraa idaa buniya min araa arubaaciy fima naraa fima nuraa wallahu aclam man gayara diinahu fadribuu cunuqahu anahu man kharaja min alislaami ilaa gayrihi mithlu zanadiqa wa ashbaahihim haaulaai zanadiqa kaanuu yusamawna fii cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam almunaafiqiin liannahum kanuu yudhiruuna alislaama wayubtinuuna alkufra wa haaulaai zanadiqa aladiina istaxdatuu hada lisma bacda الnabiyi salى اllahu alayh wasalam kana saniicuhum mila saniici almunaafiqiina fi cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lakin haulaai almunaafiquuna kanuu yusiruuna binifaaqihim baynama kana haulaai zanaadiqa ida wajaduu fursan fursatan adaacuu zandaqatahum wa kufrahum walidalika kana bacdu ahli اlcilmi yaqulu haulaai zanaadiqa aswa'u xaalan min almunaafiqiina aladiina kaanuu fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam annahu man kharaja min alislaami ilaa gayrihi midlu zanaadiqa waashbaahihim faina ulaa'ika idaa duhira calayhim qutiluu walam yusataa faidan almurtaduuna aladiina yakuunuuna zanaadiqa yudhiruuna alislaama axyaana wayubtinuuna alkufra wa axyaanan qad yudhiruunahu haaulaa yaquul laa tucrafu tawbatuhum liannahum qabla duhuuri calayhim kaanuu yudhiruuna alislaam wa bacda aydan alistitaaba yudhiruuna alislaam wa yubtinuuna alkufra waalamru cindahum laa yatagayar famin huna haaulaai zanaadiqa laa yaxtaajuuna ila istitaaba faida duhira calayhim wataxaqaqat zandaqatuhum xiinaidin yastaxiquuna an yutakhallasuu minhum faina ulaa'ika idaa duhira calayhim qutiluu walam yustataabuu liannahu laa tucrafu towbatuhum wa annahum kaanuu yusiruuna alkufra wa yuclinuuna alislaam falaa araa an yustataaba haulaa'i walaa yuqbala minhum qowluhum faidan azanaadiqa laa yustataabuuna cinda alimaami malik wa hada mawdicu khilaafin baynahu wa bayna ahli ilcilmi fagayruhu min ahli ilcilmi kashaafici yaquul laa bal haulaa'i mithla almurtadiina gayrihim yajibu an yustataabuu wa yajibu an yucradu calayhim alislaama bacda riddatihim qaala waama man kharaja min alislaami ilaa gayrihi wa adhara dalik farajulun yaquulu can nafsihi inahu tanasa aw inahu tahawad aw inahu tamajas wa adhara dalika wa aclanah yquul wama man kharaja min alislaami ilى gayrihi waadhara dalika fainahu yustataab fahada aladii yajibu an yustataaba walaa yuqtalaa qabla tawbatihi qabla istitaabatihi fain taaba wailaa qutila wadalika low ana qawman kanuu calaa dalika yani low ana qawman irtaduu can lislaam ila hadihi aladyaani albaaطila wa aclamuu dalika ra'aytu an yudcau ila alislaami wayustataabuu fain taabuu qubila dalika minhum wain lam yatuubuu qutiluu walam yucna bidalika hadihi masala ukra hal tabdiilu diin yashmalu saa'ira aladyaan baxaysu low irtada alyahuudiyu min yahuudiyatihi ila anasraaniyati aw ilcagsi yustataab haaulaai hada maa la anaa shuqul bihi qaal wain lam yatuubuu qutiluu walam yu'na bidalika fima naraa fima nuraa wallahu aclam man kharaja min alyahuudiyati ila anasraaniya walaa min anasraaniyati ila alyahuudiyati walaa man yugayiru diinahu min ahli اladyaani kuliha ila ila alislaam kulu man gayara diinahu min ahli اladyaan falaa nala calaaqa bihim yartaduu maa yartaduu maa lana calaaqa bihim ila alslaam fainahu low irtada axadu min almuslimiina cala islaam ila hadihi aladyan fainahu huwa aladii yustataab qaala faman kharaja min alislaami ilaa gayrihi waadhara dalika fadalika aladii cuniya hada aladii cuniya bihada alxadiid qaala abu cumar cala hada jamacatu culamaa fii man kharaja min diini alyahuudiyati ila anasraaniyati aw min alnasraaniyati ila alyahuudiyati aw almajuusiyati anahu laa yuqtalu in kana dimiyan walahu dimmatuhu liana alnasraaniyata walyahuudiyata walmajuusiyata adyaanun qad jaءa alqur'aanu wasunnatu bian yuqara ahluha dimmatan ida badaluu jizya wa acطawha lilmuslimiina cala dalika laa khilaafa bayna alculamaai fima wasafnaa qaala waxadaanii can maliki can cabdiraxmaan bn muxamed bn cabdillaahi bni cabdin alqaariyi can abiihi anahu qaal qadima calaa cumara bni alkhaaabi rajulu min qibali abi muusa alashcariy rajul jaaءa ilaa cumar min qibali abi muusa wa abu muusa kana amiira cala alkuufa wa kana yugaazii biahli اlkuufati ila bacdi اlbuldaan faqaaza abu muusa radia allahu canhu madiinata min mudun iiraan tusamaa tustar fagalabuu cala almajuusi fi tilka albalda wa arsala anas bna malikin radia allahu canhu yubashiru amiira almu'miniina cumar bifatxi tustara faarsala rajulan yuqaalu inahu anas bnu malik fasa'alahu can innaas faahbarahu sa'lahu can akhbaari innaas fa akhbarahu uma qaala lahu cumar hal kaana fiikum min mugribati khabarayn hal kaana fiikum khabarun gariib tataxaddathu canhu wa tadkuruhu hal kaana fiikum min mugribati khabar ويجوز أن يقال من مغربة خبر والمعنى غريبة من خبر من خبر جديد wa huwa alxaadith اljadiid faqaala nacam cindanaa khabarun gariib rajulun kafara bacda islaamihi qaala maa facaltum bihi maada sanactum bihi qaala qarabnaahu fadarabnaa cunuqahu faqaala cumar afalaa xabastumuuhu halaathan waacamtumuuhu kula yowmin radiifan wastatabtumuuhu lacalahu yatuubu wayuraajicu amra allah limaada lam tafcalu hada limaada lam tastatiibu limaada lam tucطuuhu alfursata afalaa xabastumuuhu halaaa waacamtumuuhu kula yowmin radiifan wastatabtumuuh lacalahu yatuubu wayuraajicu amra allah hada ladii yuriid alislaax wa idkhaala annaasi fii ma kharajuu minh uma qaala cumar allaahuma inii lam axdur walam aamur walam arda id balaganii tabara'a min hadihi lfacla allaahumma inii lam axdur dalika almawqifa walam aamur bidilka alfacla walam arda id balaganii wa fii riwaayatin ana nafaran min bakri bni waa'il irtaduu can alislaami yowma tustara walaxiquu bilmushrikiin jamacuu bayna shayayn alirtidaad alwaadix huma allaxaaq bilkufaari almajuus walamaa futaxat qutiluu fi lqitaal faataytu cumara bifatxihaa faqaala maa facala nafaru min bakri bni waaid balaqahu hada yuriidu an yastawdixahu minhu faacradtu can xadiidihi liashgalahu can dikrihim faataxahu fi amrin aakhar yuriidu an yasrifahu can hada alamr faqaala cumaru maratan ukhraa maa facala nafaru min bakri bni waa'il faqultu qutiluu qaala laan akuuna kuntu akhadtuhum silman axabu ilaya mima طalacat calayhi الshamsu min safraaءa wa baydaa haؤulaaءi undur irtaduu can اddiin walaxiquu biاlmushrikiin waxaarabuu dida asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wamaca dalika cumar yatamanaa dalik wayaquul laan akuuna akhadtuhum silman axabu ilaya mima طalacat calayhi الshamsu min safraaءa wa baydaa wma hiya asafraau walbaydaau aldahab walfida kulu ma fi dunya min almataaci wاnnuquud hada alamru axabu ilaya min dalika kulli qaal qultu wahal kana sabiiluhum ila alqatla anas yaquul haulaai ida irtaduu hal hunaaka min majaalin aakhara hayra alqatl hal kaana sabiiluhm ila alqatla irtaduu can alislaami walaxquu bilmushrikiin qaala kuntu acridu calayhim an yadkuluu fi lbaabi aladii kharajuu minhu fain qabiluu qabiltu minhm wailaa istawdactuhm sijn hada fahmu amiiri lmuminiin cumar bin khadaab lixadiidi qatli lmurtad alqadaau fi man wajada maca imra'atihi rajula rajulun jaa ilaa beytihi fawajada rajulan yafcalu bimra'atihi kayfa yasnac qaala maaliku can suhayl bni abi saalixin isammaan can abiihi can abi hurayrata ana sacd bna cubaadah qaala lirasuuli llahi sala allah alay slam ara'ayta in wajadtu maca imra'atii rajula aumhiluhu xataa aatiya biarbacati shuhadaa faqala rasul la sl slam nacam rajulu jaaءa wawajada calى imra'atihi hada arajul aladi yafcalu biha alfaaxisha ma alxukmu fi hadihi الnaazila hada arajul cindahu giira fayaquul hal aktulhu aw adhab faaatii biarbacati shuhadaa xataa yashhaduu anahum ra'awhu cayaanan wa huwa yafcalu biha alfaaxishata kalmirwadi fi lmuqulati laabudda min dalik walow qatalahu fi tilka alxaalati maa nafacahu hada alictidaa bal calayhi alqisaas qaala abu cumar fii hada alxadiid annahyu can qatli man hada xaaluhu annahyu can qatli man haadihi xaaluhu tacdiima liddami wa khawfa min altataruqi ila iraaqati dimaa'i almuslimiina bigayri ma abaaxaha allahu bihi min albayinaati aw aliqraari aladii yuqaamu calayhi hada huwa alixtiyaat liddimaa hada arajul aladi wajada cala imra'atihi hadihi alfaaxisha maa cadarahu alislaamu an yadribahu wayaqtulahu fi tilka alxaal la idhab wayti biarbacati shuhadaa وبعد ذلك لا بد أن يكون هذا الذي قتلته محصنا لأن دمه هدر فإذا وجد أربعة شهداء ووجدوا أنه يزني بها ويفعل بها وليس ذلك بمحصن مع ذلك قتل قصاصا fii riwaaya can sacd bni cubaada annahu qaala yaa rasuula allahi ara'ayta low ra'aytu rajulan maca imra'atii laa uxarikuhu xataa adcuwa arbacatan min ashuhadaa faqala rasul sal slam nacam faqaala wladii anzla calayka alkitaab idan la ucajilannahu bisayf faabir wacaajilhu bisayf takhalasuu minhu faqalsna sacdan lagayuub wainii laagyaru minhu waina allaha laagyaru mina wamaca dalika hadihi algayratu laa tubiixu hadihi alfacla unduruu qaala abu cumar yuriidu wallaahu aclam ana algayrata laa tubiixu lilgayuuri maa xurima calayh wa annahu yalzamhu maca gayratihi alinqiyaadu lixukmi illahi wa rasuulih wa an laa yatacaddaa xuduudahu wallahu wa rasuuluhu agyar walaa khilaafa calimtuhu bayna alculamaa'i fi man qatala rajula uma ddacaa annahu inamaa qatalahu liannahu wajadahu ma imra'atihi bayna fakdayha walaa yuclamu maa dakara canhu ila bidacwaahu anahu laa yuqbalu minhu ma dacaahu wa anahu yuqtalu bihi ila an yaأtiya biarbacati shuhadaaءi yashhaduuna anahum ra'whu wad'ahu lahaa wa ilaajahu fiiha wayakunuu maca dalika muxsana muslima baaliga fain jaءa bishuhadaaءi yashhaduuna bidalika najaa wa ilaa qutila qaala maaliku an habni saciid can saciid ibni musayib ana rajula min ahli shaam yuqaalu lahu ibnu khaybariy wajada maca mraatihi rajul wajada maca mraatihi rajul faqatalahu aw qatalaha axyaana algiira almajnuuna qad taxmilu arajul an yadriba zawjataha aw yaqtulaha faashkala calaa mucaawiyata bni abi sufyaan alqadaau fiihi hadihi الnaazila waqacat fi shaam wa fi shaami kana fiiha mucaawiya faashkala calayhi اlamru wاlqada fakataba ilى abi muusa alashcariy yas'alu lahu caliya bna abi aalib wacaliyu kana fi lkuufa ayaama alkhusuuma bayna caliyin radia allahu canhu wa bayna mucaawiya am mucaawiya kana fi shaam wacaliyun kana fi lkuufa wa huwa maca dalika ixtaaja ilaa an yas'ala caliyan laakinahu laa yastadiicu an yas'alahu mubaasharatan famaada sanaca arsala aw kataba ilaa abi muusa alashcariy yas'alu lahu caliya radia allahu fasa'ala abu muusa can dalika caliya bna abi aalib faqala lahu caliyu ina hada la shayu ma huwa biardi hadihi naazila ma waqacat ma waqacat fi lkufa ayna waqacat hadihi cazamtu calayka latukhbirannii yaczimu calaa abi muusa akhbirnii ayna waqacat hadihi naazil faqaala abuu muusa kataba ilaya mucaawiyat bna abi sufyaan an as'alaka can dalika faqaala caliyun ana abuu xasan yamdaxu nafsahu nafsahu wa ahlun lian yamdaxa nafsahu wa nafsuhu ahlun lian tumdaxu in lam yaأti barbacati shuhadaaءa falyucطa birummatihi hada alqaatil aladii janathu lgayratu faqatala hada الzaniya aw qatla zawjatahu calayhi an yaأtiya barbacati shuhadaaء bأnnahu kana yafcalu biha wmaca dalika kana zaniya wإlaa fainahu yucطa hada alqatilu wa xabluhu fi raqabatihi ila waliyi damin liyaqtasa falyucطaa bihummati alqadaءu fi lmanbuud ida wujida fi suuq طfla manbuda wulida xadiiثa fanubida fi اlcaraa maada yafcal qaala maliku can ibni shihaab can sunayni abi jamiilata rajulu min bani sulaym anahu wajada manbuuda fi zamani cumara bni اlkhaطaab fajiئtu bihi ilى cumar bn اlkhaطaab akhada almanbuud wajaءa bihi ilى cumar faqaala maa xamalaka calaa akhdi hadihi nasama limaada akhadtaha limaada iltaqadtaha qaala wajadtuhaa daa'icatan faakhadtu nafsun manfuusa wajadtuhaa fii makaanin madyacatin faakhadtuhaa inqaadan laha faqaala lahu cariifuhu yaa amiira almu'miniin inahu rajulu saalix faqaala cumar akadalik qaala nacam faqaala cumar bnu khadaab idhab fahuwa xurun walaka walaa'uhu wacalayna nafaqatuhu wa fii riwaayatin atamu min hada can الzuhriyi qaala samictu sunayna aba jamiila yuxadiثu saciida bn musayib qaala wajadtu manbuuda calى zamani cumar bn khadaab fadakarahu cariifii licumar faarsala ilaya faji'tu walcariifu cindah falamaa ra'aanii muqbilan qaala cumaru casal quwayru abusaa hada maal casal quwayru abusa kaأnahu itahamahu faqala lahu cariifi ya amiir اlmuuminiin inahu غayru mutahamin bih faqala cumar calaa ma akhadta hadihi الnasama qultu wajadtu nafsa bimadicati faأxbabtu an yaأjuurani اllah عalayha faqala cumar huwa xurun walaka walaa'uhu عalayna radaa'uhu hada اlmathal yudrabu liman yudan minhu shar wاlguwayru tasغiir gaarin walabusu jamcu ba'sin fakullu man yudannu minhu sharun wa anahu qaadimun bisharin yudrabu lahu hada almathal fayuqaal casa lguweyl afsa kaana algaara fi zamani alawal tahaddama calaa qowmin faamaatahum faqiila fima bacdu cala jihati almathal hada algaar yaati minhu shar casr huweyn absa qaala abu cumar wahada shar aladii khaafa minhu cumar anahu danna anahu akhadahu liyafrida lahu cumar lianna cumar radia allahu canhu kaana yadribu likuli man wulida fi lislaami caطaءan fadana ana hada arajula jaa bicabdin lahu masala calayhi nafaqathu faqaala hada wajadtuhu fi suuq wa uriidu an tadriba lahu caطaءa fakaأnahu yuriidu an yaakuda hada alcaطاء waynfuqa calى nafsihi fashaka ana arajul hada laysa bisaadiqin fi dacwaahu wa zacmihi anahu akhada hadihi nafsa min asuuq qaala abu cumar kaana cumaru yafridu lilmanfuusi fadana anahu akhadahu liyaliya amrahu wayaakuda maa yufradu lahu fayasnaca fiihi ma bada lahu falama qaala lahu cariifuhu inahu rajulu saalix taraka dana uma qawluhu calayna nafaqatu yani radaacuhu wa nafaqatuhu fi beyti ilmaal wainamaa jacalahu xuran lianlaa yaquula axadun fii cabdin lahu yuuladu cindahu fayatraxahu uma ya'kudahu wayaquul wajadtuhu mambuuda faidan huwa xurun wa qowluhu laka walaa'uhu yani laka an taliyahu ama kownuhu fima bacdu yantasibu ilayka cala jihati alwalaa'i kaanaka cataqtahu hada laysa bimawjuud hada xurun min aslihi walaysa calayhi walaaun wainamaa qowluhu laka walaa'uhu yacni laka an taliyahu wa taqbida cadaa'ahu wa turatiba umuurahu laakinahu laysa laka calayhi walaaun baxaysu low maata tarihu la hada inamaa yakunu fii man actaqa cabdan yakunu lahu walaa'u